الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الثاني والعشرون من أشhرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه wuxuuna ka bilaabmayaa xadiidka رقم ثلثمية أربعة وأربعين ee ka mida baabka soddon iyo sideedaad ee baabu fضل بر أصدقاء الأب والأم إلى آخره عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غبت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غبت على خديجة رضي الله عنها ma aanan ka masayrin qof oo haweenkii nebiga ka mida salى الlahu عalيهi وaلiه وaسلم inta aan ka masayray khadiija siaan khadiijo uga masayray naagaan uga masayray ma ay jirto wamaa ra'aytuhaa qatu mana aanan arag ma aanan arago maanan isa soo gaadhin sidee marka uga masayrtay walaakin kaana yugsiru dikraha sheegsheegideedii ammaanteedii hadalhaynteedu badin jiray marka taasuna xusnu lcahdi baa la yidhaha arrintaasoo oo kale oo qofkaad si fiican isku barateen si fiican kusoo wada dhaqmi jirteen ama saaxiibka ahaada ama xaaskaagii ama wax kasta ha ahaadee waa inaan la ilaawin kolkuu dhintay ama la kala tegay iyo warubama dabaxa shaah waxaa suuroobi jirtay inuu neef ariya gowraco guriga lagu gowraco ثuma yuqaطicahaa acdaa'a ou xubno xubno u googooyo ثuma yabcaثahaa uu u dirdiro xubnaheedii fii sadaa'iqi khadiija sadaa'iq waa jamcu sadiiqa saaxibadihii khadiija uu dirdiro oo xubin tan heblayaha loo geey tan heblaha loo geeya la yidhaaho farubamaa qultu lahu waxaa dhici jirtay inaan ku dhaho kan lam yakun fi dunyaa ilaa khadiija waxaad moodaa inayna naag kalema mo jirin khadiijo mooyaane khadiija idoon baad ku haysaa fayaquul markaasuu bixi jiray inahaa kaanat wakaan kaanad kada wakada wakaanad kada kada kasoo gaabsatay kanay ahaan jirtay oo kanay ahaan jirtay oo waa ammaani jiray wa kaana lii minhaa walad ilmana waa ay dhashay waa hawa kale caruur meen u dheli marka sidaasuu ugu ammaani jiray nebigu sal ly slam oo uu hadal hayn jiray mutafaq عaleyh wa fii riwaayatin wain kaana wainahu yani in xaalku wuxuu yahay kaana inuu ahaa la yadbacu shaah la yadbacu shaaha ashaata bisaata wanaydu gowrici jiray ma khadiiju u gowrici jiray dad baa waxay dooneen inay xadiidkan kada usoo deliishadaan nebigu sal اla alay slam markay khadiija dhimatay buu u qalay neef xankeedii neef u qalay ma ahayn xoolihii la gowraci jiray ee caadgaa hilibka loo qalan jiray siduu khadiijaas daqadeeda ugu hadiyayn jiray un bay xadiidku u sheegaya inuu neef adhiga gowraca suuroob jiray fa yuhdii fii khalaa'ilihaa khalaa'ilna waa jamcu khaliila minhaa yani min tilka shaah maa yasachuhuna wax kaafiya uuga diro wa fii riwaayatin kaana idaa dabaxa shaata wuxuu ahaan jiray markuu waneyda gowraco yaquulu dhihi jiray arsiluu bihaa ilaa asdiqaa'i khadiija u dira khadiijo saaxiibadaheedii u dira hebelka wax ka siiya wa fii riwaayatin qaalat istaadanad haala bintu quwaylidin radia allahu canha uktu khadiija radia allahu canha alaa hadi rasuulila calaa rasuli lah sal ly slam haala bintu quwaylid oo khadiijo walaasheeda radia allahu canhuma yaa rasuulka sala allahu alayh waali w slam ka idin dalabtay oo inay soo gasha rabtay facarafa istidaana khadiija khadiija idan dalabkeedi bu codkeedii bu xusuustay khadiija faاrtaaxa lidalika arrintaasuu ku farxay faqaala markaasuu uhi allahuma haala bintu quwayl alla waa haala bintu quwayl qowluhaa faاrtaaxa huwa bilxaa wa fi ljamci bayna صaxiixayni lilxumaydi waxaa isaga ku jirtay faاrtaaca bilcayn wa macnaahu tama bihi arrintaasuu u murgay oo soo toosay oo soo kacay marka wax alle wuxuu ku soo khadiijada ayuu ku farxi jiray soo dhoweyn jiray wa can anas bni malik radi allahu canhu qaal kharajtu maca jariir bni cabdillahi albajaliy radia allahu canhu fii safar jariir bni cabdillahi albajali radia allahu canhu baan socdaal u raacay fa kaana yakhdumnii waa ii adeegi jiray jariir baana ka weynaa anas marka isagoo ka weyn buu haddana u adeegi jiray faqultu lahu markaasaan ku dhahay laa tafcal ha yeelin sidaa ha adeegan aniga anaaba kaa yare faqaala markaasu wuxuu yihi inii qad ra'aytu alansaara ansaar baan arkay tasnacu birasuuli اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalama shay-an rasuulka alla sala اllahu alay waslam iyadoo wax u samaynayso oo aalaytu calaa nafsi yani say ugu adeegeen ugu khidmaynayeen ee ugu jajamaayeen baan haalaytu aan ku dhaartay calىa nafsii anlaa asxaba axadda minhum inaanan la rafiiqin mid ansaar ka mida ilaa khadamtu ila waa u adeegaah saasaan ku dhaartay oo aan goostay mutafaqun caleyh marka saxaabtii rasuulka sal lla sl ansaarta ahayd ee aad ugu khidmayn jirtay ugu adeegi jirtay aada ugu jajabnayd ubadkoodii ubadkoodii buu sii xidhiidhinaya marka ninkan rasuulka xidhiirintiisa yani daraaddeed baabu ikraami ahli beyti rasuuli اllahi salى اlه alay slam wa bayaani fadlihim qaraabadii nebiga salى اllahu alayh wali wasalam qaraabadii nebiga xidhiirintooda maamuusidooda iyo fadligooda ay leeyihiin caddayntooda wey qaala allahu tacaala inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahli اlbeyti wayطahirakum taطhiira alla wuxuu rabaa inuu alle subxaanaه wa tacaala idinka zuuliyo rijsiga rijsiga yani xumaha iyo dembiga iyo ismiga inuu idinka zuuliyo rabaa ahla اlbeyti qoyskanow qoyska nebigu sheegay sal l slm wayuطahirakum taطhira uu idin طaahiriyo طaahirin kaamila idin طaahiriyo rabaa wa qaala tacaalى wman yucaظim shacaa'ir allahi fainaha min taqwى اlqlub qofka weeneeya astaamaha alla weyneeyo diintiisa alle oo diinta alle waxa ku weyn weyneeya fa innahaa min taqwa alquluub taasu waxay ka mid tahay quluubta alla kacabsigooda wacan yaziid ibni xayaana qaal inطalaqtu ana wa xusayn ibnu sabra waxaan israacnay anigiyo ninkaa xusayn ibnu sabra la yidhaaho iyo wacamru bnu muslim ilaa zayd ibni arqama radia allahu canhu ninkaas la yidhaaho zayd ibn arqam yaan isu raacanay falamaa jalasnaa ilayhi markaan la fadhiisannay yu qaala lahu xusayn xusayn ibnu sabra ku yidhi laqad laqiita yaa zaydu khayran kasiira zaydow khayr badan baad la kulantay ra'ayta rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka allaad aragtay wa samicta xadiidahu xadiidkiisaad maqashay waqazawta macahu waad la duushay wasallayta khalfa gadaashiisaad ku tukatay laqad laqiita yaa zaydu khayran kasiira zaydow khayr badan baad aragtay xadidnaa yaa zaydu maa samicta min rasuuli illaahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam nooga warran oo zaydow xadiid aad ka maqashay rasuulka alla sala allau alay slam noo wariy oo noo sheeg qaala markaasuu yihi yabna akhii war adeer wallahi laqad kabirat sinni da'daydii waa weynaatay waqaduma cahdii waqtigaygiina waa daahay waa fogaaday waqtigii ugu dambaysay yani wanasiitu waanan ilaaway bacd aladii kuntu aci min rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam wixii aan ka xifidsanaa rasuulka alla sala اla alay slam qaarkiina waa ilaaway famaa xadadtukum wixii aan idiin sheego faqbaluuhu faqbaluu qaata wamaa laa wixii aan ahayna falaa tukalifuunihi haygu dhibina oo haydihina wax noo sheegay haydihina waxaan xusuusnahay anaa idin sheegaya waxaan xusuusnayn marka haddaad i weydiisaan dhib bay igu noqonaysaa ilan waqti hore ay ugu dambaysay waxbaan ilaa uga da-weynaaday uma qaala markaasu wuxuu yidhi qaama rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alla ayaa istaagay fiinaa dhexda iyadu istaagay yowman maalin khatiiban isagoo khudbaynaya bimaa in yudcaa khumman biyo oo khum la yidhaaho qadiir khum la yidhaaho balli khum la yidhaaho oo bayna makata walmadiina ah faxamid allaha waa kolkii laga soo noqda xajat lwadaaci alluu ku xamdiyo wa ahnaa calayhi wuu ammaanay wawacada waa wacdiyay dadkoo wadakara waa waaniyay uma qaala markaasu wuxuu yidhi amaa bacdu intaa dabadeed alaa ayuha warhoy warhoydadiyahow fa inamaa ana basharun anuu bani aadam baanahay yuushiku waxaad dhaqsanaysaa an yaatiyanii rasuulu rabbi rabbigay rasuulu isoo diray malaguu isoo diray oo iigu yeedhaya muxuu ahayy alle agtiisa iyo janna iigu yeedhayo oo adduunyada inaan ka tago iigu yeedhaya ilan waa lakhyaar bn jir ambiyada alle alayhim salaatu wasalaam inuu u yimaado fa ujiib aan raaco yani inaan geeriyoodo wa ana taarikum fiikum saqalayn aniguna waxaan idinkaga tegalayaa laba arrimood oo waaweyn baan idinkaga tegayaa culculus أwaluhumaa kitaab allah midkood waa kitaabka alleh fiihi اlhudaa wالnuur hanuun iyo nuur baa ku jira fakhuduu bikitaab illahi kitaabka alla qaato oo qabsadoo wastamsikuu bihi xajista faxaha calىa kitaab illah kitaabka alluu dadka ku guubaabiyey waragaba fiihi waa jeclaysiiyey uma qaala markaasu wuxuu yihi wa ahlu beyti iyo qaraabadayda ahlu beytkayga yani qaraabadaiyo cashiiradayda udakirkum اllaha fi ahli beyti udakirkum اllaha fi ahli beyti allaan idinku waaninayaa oon idinku wacdinaya ahlu beytkayga yani inaad ahlu beytkayga aada ii dhaqaalaysaan oad xurmaysaan oo daraaddi aada u ogaataan xaqooda ah, u garataan ayaan idinku dhaarinaya idinku adkaynaya uma faqaala lahu xusayn xusayn ibnu sabrihi baa ku yidhi waman ahlu beytihi ya zayd ahlubeytkiisu yay yihiin alaysa nisaahu min ahli beytihi haweenkiisu ahlu beytiisa miyayna ka ahayn qaala markaasuu yihi nisaahu min ahli beytihi haweenkiisu ahlubeytkiisa way kamid yihiin dhanna way uga mid yihiin dhanna uga mid ma aha ahlubeytkiisa ay ka mancoon tahay zakadu ka mancoon tahay iyagu kuma jiraan laakiin ahlubeytka la ammaanay ee aayadda ay kusoo degtay inamaa yurid llahu lidibaaca kumarisa la yidhi waa ku jirtaa walakin ahlu beytihi man xurima sadaqata bacdahu ahlu beytkiisu waxa weeyaan dadka laga qadiyey zakada loo diiday isaga dabadiis qaala markaasuu xuseyn yidhi waman hum waa kuwe qaala markaasuu wuxuu yidhi hum aalu caqiil waa aalu cali waa reer cali wa aalu caqiil wa aalu jacfar wa aalu cabaas yani bn cabdilmuطalib qaala markaasuu xusein yihi kullu haaulaa'i xurima sadaqa kuwaasoo dhan sadaqada ma laga xaramiyo ma loo diiday qaala nacam rawahu muslim waana imaan doonaayo wuxuu ku iman doonaa raqam sabxumiya watin cashar buu ku iman doonaa wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxay ahayd alaa wa inii taarikum fiikum haqalayn anigu waxaan idinkaga tegayaa laba culculus baan idinkaga tegayaa axaduhumaa kitaab اllah midkood waa kitaabka alla huwa xablullahi waa xadhigii alla man itabachu kana calى اlhudaa qofki isaga raacayo hanuun buu ku sugnaanayaa waman tarakahu kaana calaa dalaala qofkii ka tagaana midtaan buu ku sugnaanaya marka kaas halkay riwaayadii hore ka tidhi kitaabka alluu ku guubaabiyo oo jeclaysiiyey iyo inahaas tanu kasii sheeg sheegtay intay soo duuduubtay xadiidku marka riwaayaad dhowr ah riwaayaad dhowr ah oo kala gagadisan buu leeyahay sidan uu zayd u wariyeyna rag kaloo saxaabo oo kale iyaguna u wariyey baa jira marka waxa weeya riwaayadaha qaarkood ayaa waxay yidhaahaan waxay dhahayaan innii taarikun fiikum anuu dhexdiina waxaan idinkaga tegaa khaliifatayn laba arrimood oo muxuu ahaaye meeshayda idiin gelayo oo aan idinkaga tegayo baan idinkaga tegaya kitaab ullah midkood waa kitaabka allah xablun mamduudun maa bayna aلsamaa'i wاlأrdi waa xarig xerka laga soo lelmiyey oo dhulka loo soo lelmiyey wa citratii ahlu beyti iyo citradayda qaraabadayda ahlubeytkayga ah wainahumaa lan yaftariqaa xataa yarida calaya alxawd mana kala hadayaan ilaa xawdka iigu yimaadaan xadiidkan kadana waxaa wariyay riwaayada axmed iyo طabaraani ayaa ka wariyay can zayd ibni haabit waana صaxiix riwaaya kalena waxay dhahaysaa inii taarikum fiikum ma in tamasaktum lan tadiluu bacdii abada waxaan idinkaga tegay wuxuu haddii aada qabsataan aniga dabadii aadan lumaynin axaduhumaa acdamu min alaakhar midkoodka kale waa ka weyn yahay kitaab ullah waana kitaabka alleh xablun mamduudun min aلsamaaءi ilى alard wacikrati ahli beyti walan yftariqaa xataa yarida calaya alxawd faاnduruu kayfa tklufuunii fiihimaa ka fiirsada sida aad igaga dambaynaysaan ee aniga dabada aad labadaas shay u ilaalinaysaan bal ka fiirsada isna waxaa wariyey tirmidi baa wariyey can zayd bni arqam radi allahu canhu isna waa saxiix riwaa kaloo saddexaad iyaduna waxay dhahaysaa ana xarbun liman xaarabtum wasilmun liman saalamtum yani wuxuu sheegayaa cali iyo faatime iyo xasan iyo buu sheegaya xadiidkaasuna waa isagu waa xasan oo waxaa wariya tirmidi wbnu maajah wbnu xibaan wاlxaakim can zayd bni arqama radia allahu canhu وعn بن cmر رضي الله عنهma عن أbي بكر الصديq رضي الله عنه موqوفا عlيه يعني min kalaam أbي bكr رضي الله عنه isagoo ah yu wuxuu yihi أنه qاal اrqbوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في أهli beytihi محamed صلى الله عليه وسلم ilaaliya oo أهل beytkiisa ku ilaaliya yani أهل beytkiisa inaad u اxtiraamtaan oo u wanaajisaan ku ilaaliya ku dhaqaaleeya rawaه البخاaري maana urqubuu raacuuhu waxtarimuuhu waakrimuuhu nabiga sal lla alay slm ilaaliya oo xurmeeya oo xushmeeya inaad qaraabadiisii u xurmaysaan ku xurmeeyo wallahu aclam baabu twqiiri اlculamaaء wاlkibaari waahli اlfadli wataqdiimihim calى gayrihim warafci majaalisihim waidhaari martabatihim culamada weyneyntooda iyo dadka waaweyn ee ama da-da ku weyn ama diinta ku weyn ama muxuahay si un ku weyn mansib iyo darajo iyo ku weyn darajayntooda iyo weyneyntooda وأهل الفضل iyo ddka فضلga le حagga diinta فضلga kuleh حفاaظ القرآaنka iyo ddka أهل عباadada iyo مجاaهدينta iyo وتقديمهم على غyرهم iyo غيرkoodoo laga horeysiiyo wxii la qabanayo wxii la bixinayo iyo hadيi la hadlayo sidaasa ورفع درجا مجاaلسهم meeشhay fadhiisanayo kor loo qaado oo meel wanaagsan la fadhiisiyo وإظهاaر مرتبتهم درجadooda la muujiyo sharaftooda loo muujiyo qaala allahu tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulu lalbaab waxaad dhahdaa ma siman yihiin kuwa wax yaqaani iyo kuwa aan wax aqoonin ma sina weeyaan inamaa yatadakaru waxaa u waana qaataa ulu lalbaab dadka caqliga leh asxaab alcuquul yani وعn أbي مسعوud cقبة بن cمr الbdري الأنصاaري رضي الله عنه qال qاla رsuل الlه صلى الله عليه وسلم yaumu nnaasa aqra'uhum likitaab illaah dadka waxaa tujiya ka ugu aqoon badan kitaabka alla ugu aqrin badan yani intuu ka yaqaanaayo ay badan tahay qaarkiis qur-aanka dhan wada xifdisanay qaar nus xifdisan hadday yihiin qur-aanka dhan wada xifdisan ayaa mudan inuu isagu imaamka noqdo imaamnimadaasuna marka waa darajo iyo sharifaad weeyaan fain kaanuu fi lqira'ati sawa hadday xagga qiraa'ada iskaga egyihiin faaclamuhum bisunna ka sunnada ugu aqoon badan baa markaas tujinaya fain kaanuu fi sunnati sawaa sunnada aqoonteedana hadday iskaga mid yihiin faaqdamuhum hijra kooda ugu horeeyey hijrada ugu soo hijrooday hijradina marka waxaa lamida طalab alcilmiga ayaa meeshiisii jooga siduu alimaam الbخaarي radي allahu canhu uu mxu ku tusaaleeyey marka hadday jiraan laba nin oo midna muddo shan sana meelaha طaalibulcilmi ah midna lix sana iyo toddoba iyo kii horta طaalibulcilmiga ku horreeyey kaasaa la horreysiinaya fain kaanuu fi lhijrati sawaa hadday xagga hijradan iskaga mid yihiin faaqdamuhum sinan koodii horreeyey xagga da'da da'da weyn walaa yaumana الrajul الrajul ninku yaanu imaam u noqonin oo aanu tujinin fii sulطaanihi meeshii madaxda uu ku ahaa meeshuu isagu xukumaayey isaga oo la joogo yaanu iska dhiganin isagu masallaha iska dhiganin oo aanu dadka imaam u noqonin ee kaa madaxdiya dadka tujiyo walaa yaqcud yaanu ku fadhiisanin fii beytihi gurigiisana calaa takrimatihi takrimadiisa ayaanu ku fadhiisanin takrima waxaa weeyaan meel loo hagaajiyo ninka guriga le loo hagaajiyo ama sariir ama kursi ama dekada meel sidaas oo loo goglay qofkii martid ahaa yimidu si usii socday meeshii islaantu ninkeeda u haaajisatay aanu ku fadhiisanin ilaa duugnin rawaahu muslim wafii riwaayati lahu yani limuslim faaqdamuhum silman badala sinan xaggii da'da tii ka ahayd islaamidda bay ahayd ee islaaman wa fii riwaayatin yaumu lqowma aqra'uhum likitaab illah wa aqdamuhum qira'a dadka waxaa tujiyaa ka ugu aqoon badan kitaabka alle ee ugu horbarashaha horeeyey mid hadduu xifdiyey muddo laga joogo toban sannadood midna shan sannadood muddo laga joogo u xifdiyay labadu way xifdisan yihiin kooda hor xifdiyey baa ilan kusii maahir oo kaasaa tujinaya fain kaanat qiraa'atuhum sawaa hadday qiraa'adoodu isku mid tahay fayaumuhum aqdamuhum hijra fain kaanuu fi lhijrati sawaa falyaumahum akbaruhum sinaa kooda ugu daaweyn wاlmuraadu bisulطaanihim maxalu wilaayatihi meeshuu xukumaayey taasaa laga wadaa aw almowdic aladi yaktasu biha meesha isaga u gaar ah gurigiisii iyo beertiisii iyo dukaankiisii wa takrimatuhu bifatxi ta wa ra takrima wahiya ma yanfaridu bihi min firaashin wa sariirin wanaxwihima waxa isaga gooni loogu sameeye firaash iyo gogol iyo sariir iyo kursi wax sidaasa weeyaan wa canhu radia allahu canhu yani can abi mascuud qاaل kاna رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka all wuxuu ahaan jiray ymtaxu manaakibana garbaha iyaguu taataaban jiray fi الصلاة manaakib waa jamcu mankib mankibna waxaa la yidhaha halkaa cududi iyo garabka isaga yimaadaan fiiqa ah baa la yidhaahaa halkaasuu taataaban jiray isku hagaajin jiray ويquل wuxuuna dhihi jiray اstawuu وlaa تkhtalifuu faتkhtalifa qلوبكم sinaada oo muxuu ahaaye silkaada oo ha iskalkhilaafinayana qalbigeenu iskalkhilaafin qalbigeenu yoonu iskalkhilaafin xadiid aan soo marray hadda ka hor soo marray ayaa jira oo dhahayey nebigu salى الlaه عalيه wali wasalam wuxuu dhihi jiray cibaad allah la tusawuna صfuufa aw la yukhaalifana allah bayna wujuhikum wajiyaalkiina la iskhilaafsiinaya taasna marka laba macniy aan kusoo sheegnay xadiidkan kadu marka xadiidkaasuu fasirayaayo waxaa ikhtilaafu wujuuha marka waxaa laga wadaa wejiga oo la kala dadbo oo qalbiga xumo intaa laisu geliyo dadku ay wejiga kala dadbayaan liyalinii ha igu soo xigo minkum idinka ulul axlaami wannuha dadka qaangaarka iyo waxgaradnimada u saaxiibtii dadka qaangaarka ee waaweyn carurta yaryar carurta yaryaryana igu soo xigine ragga waaweyn ee caqliga leh ha igu soo xigo ee caqliga iyo cilmiga leh ragga waaweynoo maangaabkiina weliba yan igu soo xigin weeyaan ثuma aladiina yaluunahum haddana kuwa kusoo xigaaya kuwaas ka daa yaryare ka cilmi yar rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku wariyey wuxuuna ku iman doonaa alf sita وaثamaaniin qowluhu liyalini huwa bitakfiifi الnuun walaysa qablahaa ya liyalini yaa lyidhi laamka iyo iyada laamka iyo nuunta iyo uma dhaxayso nuuntuna ma shabna waruwiya bitasdiidi nuun maca alyaa qablaha taana waa lagu wariyey oo liyaliyannii la yidhaaho wnuha alcuquul annuha waa jamcu nuhya ogaana cquul wa ulu laxlaam hum lbaaliquun waa kuwa qaan gaaray waqiila ahlu lxilm oo kuwa eh, eh, mxua eh, dulqaad kale walfadl iyo fadliga leh kuwaasaana waa laga wado labada macnaba waa suurabaysa ululaxlaam in looga wado وعn cabd للhi بn mascuudi radي allahu canhu qala qala rasuul اlah slى اه عlيه وsلم liyalinii minkum ulu الأxlaami والnuhى ثuma اladiina yalunahum ثaلaaثa saddex goor buu yihi sidii xadiidkii abu mascuud oo kale buu ibn mascuud la wariyey saddex goor buu sidaa yidhi وإyaakum وhayshaati الأswaaq kala ilaaliya idinka iyo buuqa suuqa oo markaad safka hagaajinaysaan in qofka halka ka dhaqmo buuq isku darmado sida suuqa nima alaabtiisa uu ku dhawaaqay buuq isugu darsamo iska ilaaliyo rawaahu muslim وعن أbي يحيى وqيل أbي محمد سهل بن أbي حثمة رضي الله عنه بفتح حثمة المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعوud إلى خyبر labadaa nin oo ilmo adeera oo midkoodna la yidhaaho cabdullaahi ibnu sahlinka kalena la yidhaaho muxayisatu ibnu mascuud ayaa khaybar aaday wa hiya yowma-idin sulxun maalintaasna heshiis bay ahayd oo heshiis baa lagu kala jiro nabad bay ahayd meel ma ayna ahayn muxuu ahaayey colaadi ka taagan tahay fatafaraqa way kala baaheen way u shaqo doonteen oo markaas inay kasoo soo shaqaysa marka xaafadihii ayay ku kala leexdeen iyo beerihii iyo shaqo ka raaraasanayeen faataa muxayisa muxayisa u yimid ilىa cabdillaahi bni sahlin radia allahu canhuma wahuwa yatashaxadu fii damihi qatiila isagoo dhigiisa dhex galgalanayo oo la dilay yuu u yimid fadafanahu waa aasay ثuma qadima اmadina haddana madiinuu yimid faاnطalaqa markaasay dhiiggiisii sheeganayaanoo dacwaysanayaan yahuudii qaraabadiisii oo uu ka mid yahay in adeerki laba ilma adeeradii iyo walaalkii waxa faاnطلqa cabdالرحمن بن سهل ومxayiصة وxuwayصة بن مسعوudi رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم yay u aadeen saddexdaa nin فذهبa cabdالرحمن yتكلم cabdالرحمن baa tegay inuu hadlo لأnn isaga ninka ugu xiga وhuwa yتكلم faqاala kبر kبر weyne weyne buu ku yidhi wahuwa أحdaث الqوم isaguna wuxuu ahaa ragga ninka ugu dacyar buu ahaa marka inuu hadlo kolkuu doona ka qabtay nebigu صل ل sلم uu yidhi ragga waaweyne ha hadlo fasakata waa amuse fatakalamaa way hadleen faqaala markaasu wuxuu yidhi ataxlifuuna watastaxiquuna qaatilakum ma dhaaranaysaanoo nin yahuuddaa ka mida ah intaad ku dhaarataan konton dhaarood inuu ninkii nii dilay kolkaa ma mudanaysaanoo ma la idin qisaasaya wadakara tamaama alxadiidi muttafaqun caley xadiidka intiisii kale ayuu sheegay xadiidka intiisa baqiyaduna waxay ahayd inay yidhaaheen arrin aanaan joogin weeye kuma dhaaran karo markaasuu yidhi marka yahuud baa idinka beri noqonaysa oo konton dhaarood idin dhaaranayso marka sidaa ku beri noqonaysa markaasay waxay yidhaaheen waa niman gaalo oho dhaartooda aamini mayno markaasuu rasuulka salى الlahu عalيه waali wasalam markii isagu bixiyey oo geeri sakada ayuu ka bixiyey oo wuxuu necbaystay in dhiig dhiigiisu uu noqdo duudsamo iyuu necbaystay markaas ninkan kada xadiidkan warinaya wuxuu dhihi jiray geelii boqolka ahaa nabigu sal sl ku markiisu ku bixiyey xeradiisii baan maalin galayoo hal oo geeli kamid mid ahba ay haraatiday qowluhu sala allahu alay slm kabir kabir macnaahu yatakalam alakbar ha hadlo yatakalam alakbar qofka weyn ba hadlaaya marka arrintan oo kalena waxaa lagu magacaabaa qasaama la yidhaahaayo qof la dilay oo wax dilay aan la garanaynin laakiin ay jiraan tusaalooyin dadka qaarkood loogu aanaynayo marka ay dhacdo waxaa marka waxaa weye nidaamkiisu waa sidan tada oo dadkii awliyaa-ulqatiilka ahaa ayaa dadkii meeshaas ahaa qaar ka mid ah hadday doonaan ku dhaaranaya markaasaa ama magtii looga qaadaya ama loo laynaya hadday ka cadsadaanna kuwii kalaa marka la dhahayaa ku dhaarta inaydaan dilin وعn jaaبir رضي الله عnه أن النبي صل ل sلم kana yجمع byn الرaجuلayn min qتلى أحudi yaعni في الqبr nebigu sl ل sلم dagaalkii uxud markuu dhammaaday oo rag badan la laayay oo ragga intiisa kalena ay dhaadhaawac ahaayeen oo tabar yaraayeen ayaa marka ragga godka laba laba iyo ka badan iyo laysula gelinayay marka kolkii godkaa la gelinayo yaa markaas qofka xagga qiblada xigaaya iyo qofka agga xagga iilka soo maraya ayaa waxaa lagu kala bixin jiray siday u kala cilmi roon yihiin oo kala qur'aan aqris roon yihiin uma yaquulu markaasu wuxuu dhihi jiray ayuhum akharu akdan lilqur'aan koodee baa ah badan xagga barashada qur'aanka kee ku badan faidaa ushiira ilaa axadihimaa midkood haddii farta loogu fieqo waa kaa la yidhaaho qadamahu fi laxdi isagu lixurka ku horreysiinayay rawahu buhaariy وعn iبn cmr radي allahu canهuma ana النabiya sl ly slm qaal araanii fi lmanaami waxaan isku arkay manaamka hurdadaan isku arkay atasawaku anigoo cadayanaya bisiwaakin rumay ku cadayanaya fajaءanii rajulaani laba nin baa ii yimaadeen axaduhuma akbaru min alaakhar ka kale u ka daweyn kala da-weyn fanaawaltu asiwaaka alasqara rumaygii baan waxaan u fidiyey hoodii da-da yara faqiila lii markaasa waxaa yihi kaber malag baa ii weyne sidii uu isagu ku yidhi weeyaan marka cabdllahi ku yidhi cabdiraxmaan ibnu sahl fadafactuhu ila alakbari minhumaa koodii da-da weynaadaan u dhiibay rawaahu muslimu musnada wاlbukhaariyu tacliiqa xadiidkan kada waxaa wariyey muslim baa wariyey musnadan yani mutasilan isagoo mutasila buu wariyey bukhaarina isagoo mucallaq ah ayuu wariyey tacliiqa waxaa la yidhaahaa xadiidka sanadkiisa in laga gooyo qofka hore ee mu-alifka sheekiisa in la gooyo yaa la yidhaha oo ka ku-xiga laga bilaabo arrintaasuna aad bay ugu badan tahay الbخaarي radي allahu canhu marka kolkii sidan oo kale ay tahay ee meel laga hadlaayo ama cilmi ama ra'yi wax sidaasa waxa weeyaan dadku siday u kala u kala da'weyn yihiin inay u kala bilaabaan oo hadalka u kala qaataan oo dhalinyaradu odayaasha ayna hadalka ugu horreynino ayna ka boodin waana arrin aad iyo aad loo khilaafsan yahay loogu baahan yahay zamanka kada in aada la isugu baraarujiyo oo dhallinyaradii odayaa an amr bni sucayb xadiidkan kadu marka waxaa weeyaan ha waa xadiidkan oo kale mutafaq عaleyh marka ma aanu dhihin isagana لأnno labadoodaba isagoo mutasila ma ayna warinine laba sidooda kale kadisan bay ku wariyaan marka taasoo kale lama dhahayo mutafaq عaleyh وعn أbي موسى رضي الله عنه qال qال رsul اه صل اه عليه وسلم إna min إجlاal الlahi taعaalى alla weynayntiisa waxaa ka mid ah ikraama dishaybati اlmuslim qofka cirada leh oo muslimka ah oo la maamuuso alla darajayntiisa ka mid taha qofkaas darajeeyey wa xaamil الqur'aani iyo qorka qofka qur'aanka sida yani xifdisan غayr اlgaali fiihi ku ka xadgudbay aanayn hadda kaga baxay wاljaafi canhu ku ka tegayna aan ahayn algaali marka waxaa laga wadaa marka ka si xun ugu camalfalaya oo qur'aanka meelo aanu ku habboonayn ku fasiraya aljaafi canhuna waxaa laga wadaa ka aan ku camalfelayn camalfalkiisa ka tegay marka waxaa weeyaan labadaa sharti baa laga maarmaan ah kolka uu fadiilo yeelanayo qofka xaafidulqur'aankiihi inuu qur'aankii ku camal falo oo si macquula awjuhu aqbalayo oo uga camal falo wa ikraama di sulطaani iyo maamuusidda qofka madaxtinimada iyo derajada lehee caadilka ah saddexdaas ninba derajayntoodu alla tacdiilkiisay ka mid yihiin xadiidkana xadiiث xasn rawaahu abu dawud waa xadiid xasana oo abu dawud uu wariyey waxaa xasan ka dhigay marka imaam الnawwi sidoo kale ugu waafaqay sheekh الأlbani xafiظh الlah fi صaحيح الجامع الصغير وعن cمر بن شعyب عن أbيه عن جده رضي الله عنهم qاal qاla رsuل الlah صلى اه عليه وسلم laysa mina annaga naga mid ma aha man lam yarxam صغيرan annaga muslimiinta naga mid maaho طariiqadadii iyo jidkaygii kuma joogo weeyaan man lam yarxam صغيرana kaan u naxariisanin kaayaga yar wayacrif aan aqoonsanin oo tixgelinin sharafa kabiirina kaayaga da'da weyn kaayaga weyn ama da ama fadli kale ha ku weynaade aan sharafkiisa aan ilaalinina rawaahu xadiiثun صaxiix waa xadiid صaxiix oo rawaahu abu dawud wtirmidi waqaala atirmidi xadiiثun xasanu صaxiix saasuu yidhi alimaam الnawowi radi allahu canhu xadiidka wuxuu ka dhigay isagi iyo mxuha tirmidiba صaxiix ba ka dhigan oo tirmidi weliba wuxuu ka dhigay xasanu صaxiix ayuu ka dhigay lakin sheekh األbani marka isaguna sidoo kale weeyaan waa ku raacay oo xasan bu isna ka dhigay وفي رواية لأبي داود xaqa kabiirina sharafa kabiirina tay horta hore riwaayadii hore halka ka tegi wuxuu ku yihi xaqa kabiirina sheekh الألbani xadiidkan kada wuxuu xasan kaga dhigay صaxiix الjaamiع الصغير iyo صaxiix التrغيb والتrhيb labadaba وعن maymuن بن أbي شhبيب رaحimه الله أن عائشhaةa رضي الله عنها mara bha sاa'ل waxaa soo maray أم المؤمiنين رضي الله عنها nin baryootamaya faأcطته kisra jab rooti ay siisay jabkiisa وmara bha رaجuل عalayhi ثiyaab وhayb وhay-a waxaa soo maray nin oo dhar fiican iyo haybad fiican leh faaqcadahu way fadhiisisay guriga faakala waa cunay faqiila cunta guriga waa cunay faqiila laha fii dalika arrintaasaa lagula hadlay faqaalat markaase waxay tihi qaala rasuulu الlahi salى الlaه alيه waalي wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi anzilu nnaasa manaasilahum dadka darajooyinkoodii kala dejiya oo qof walba martabadiisii dejiya rawahu abu daawuud laakin qaala wuxuu ka yidhi abu daawuud maymuun lam yudrik caaisha maymuun ibn abi shabiib caaisha ma aanu soo gaarin yani xadiidku munqaطic weeyaano sidaa marka xadiidku ضaciif buu ku yahay inuu ضaciif yahay buu ishaarayaa alimaamu abu daawuud radi allahu canhu waana sida xadiidku waa ضaciif oo inqiطaacaas ayuu xadiidku ku ضaciifay وذakarahu muslimu fii awali صaxiixihi tacliiqa muqadimada صaxiixiisa ayuu muslimna ku sheegay isagoo mucallaq ahoo muxuu ahay aanu mucalaqna waa kaa sheegnay waa ka sanadka qaarka hore laga gooyo weeyaan marka muslimna kitaabkiisa ma aha sida saxix bukhaari ma aho eh, saxix bukhaari isagu muqadimo ma leh eh, imaamu muslim radiyallahu an muqadimo dheer ayuu eh, kitaabkiisa u sameeyey muqadimada axaadiidta ku jirta oo kusoo aroorinayaayo ma lamid ma ahaa fii sulb kitaab axaadiia uu ku sheegay oo darajadooda oo kale male marka xadiiu daciifa ah, hataa iskaga soo arooriyaa kanu marka noocaasuu kaba yahay weliba ma aanu isnaadinin xataa faqaala wuxuuna ku sheegay oo wuxuu yidhi kolkuu warinayey wadukira can caaishaةa radi allahu canha marka waa tacliiq hayru jaazim weeyaan tacliiqa hayru jaazimkeena marka siqatu tamriidka lagu wariyaana daciif weeyaanoo saasay isugu waafaqeen muslim iyo abu daawuud radi allahu canhuma xadiikiisa xadiiskan tadciifintiisa waana sida ay sheegeen qaalat wuxuu yidhi dukira can caaishata radi allahu canha qaalat inay tiri amaranaa rasul lah sal ly slam an nunzila الnaasa manaazilahum وذakarahu الxaakim abu cabdillahi fi kitaabihi macrifatu culuumi الxadiid kitaabkaas la yidhaah buu ku sheegay macrifatu culuumi الxadiid la yidhaaho wa qaala wuxuu le yidhi wa xadiiثu صaxiix xadiid صaxiixa weeyaan buu iska yidhi mana aanu isaga naftiisu ma aanu isnaadinin marka waa صaxiix buu iska yidhi xadiidkaas waa ضaciif oo ضaciif الjaamiع الصغيr iyo silsilaة الأxaadiiث ضaciifa iyo muxuu ahay almishka iyo intaasoo dhan buu sheekh اlalbanina ku daciifiyey waana dacfigiisuna waa kaa uu abu daawuud sheegay oo inqiطaaca ku jira maymuun ibn abi shabiib iyo caaisha udhaxeeya weeyaan radi allahu canha وعn iبn cabاasi radي allahu canهuma qaala qadima cuyaynata bnu xasnin cuyayna bnu xasnin waa madiina yimid fanazla calى bni akhiihi alxur bna qays ayuu kusoo degay wiilkaa waa adeerka u yahay xor bna qays la yidhaahaa wa kaana xurigaasuna wuxuu ahaa adeerka loo yahay min annafr aladiina yudlihim cumaru radi allahu canhum raggi uu cumar soo dhoweyn jiray yuu ka mid ahaa raggaa soo dhoweyn jirayna kuwa ahaayeen wa kaana alquraa'u ragga xufaadda ah waxay ahaan jireen ragga culamada qura la dhihi jiray leanna qofka qaaliga saxaabada ridwanullahi calayhim berigoodii ee qur'aanka xifdisanow cilmiguu xifdisanaa leanno cilmi qur'aanka macnihii waxay baran jireen lafdihiisa keliya un mayna xifdihi jirine macnihiis iyo wax alla waxay ku saabsan oo dhan bay baran jireen marka qofka xaafid alqur'aanki wuxuu ahaa qofka dadka ugu cilmi badan buu ahaa wa kana alqura'u asxaaba majlisi cumara wa mashhuuratihi radia allahu canhu ragga xufada qur'aanka waxay ahaan jireen majliska cumar ragga jooga ee ula tashado barlamaan kale marka ma aanu lahayn kuulan kaanuu aw shubbaana ama ha ahaadeen garmadoobayaal iyo waayeelle ha ahaadeen ama dhalinyar ha ahaadeene faqaala cuyaynatu libni akhiihi cuyaynat bn xusna wiilku walaalka dhalay ku yidhi yabna akhi war akhi adeer laka wajhun cinda hada alamiir faاsta'din lii calayhi iiga idin dalb idin qaad aan u tabici lahu waa idin dalbay faadina lahu cumar radiallahu anhu cumar waa idinay falama dakala markuu soo galay buu qaala wuxuu yidhi hiya bna alkhaaab haye ina khaaabow wallahi ma tucطina ljazla wax weyn nama siisid walaa taxkumu fiina bilcadli cadilnimana naguma xukuntid faqadiba cumaru radi allahu canhu waa carooday xataa hama an yuuqica bihi ilah uu ku hamiyey inuu ciqaab ku dejiyo faqaala lahu alxur alxur bna qays baa wuxu uhi ya amiira almu'miniin in allaha tacaalى qaala linabiyi salى اllahu alيyh wali wasalam وذ اcف وأmr بالcرف وأعrid عن الجاahiليiن saas a ku wa أعrid عن الجاhiليn iskooda cafis qaado oo khayrkana dadka far oo iskaga jeedto oo haka ficil qaadanin kuwa makasta ah وإن hda min الجاhiليiن kنm جاhiليin u ka mid yahay واللhi mا جاaوزha cمر رضي الله عنه حيiنa تلاhا عليه ma aanu dhaafin cmr waa ku joogtada waa ku qaboobay وkaana wuxuuna ahaa cمر رضي الله عنه waqaafan cinda kitaabi cinda kitaab illah kitaabka alle kii ku joogsada ee kolkii loo soo daliyayo ku qanca buu ahaa rawahu الbukhaari waana soo maray raqam hamsiin ayaan ku soo maray وعn أbي سعيid samurة بن جندب رضي الله عنه qاaل لqad كنت عlى عهdi رasuuل اللahi صلى الله عليه وaلي وسلم غuلاamا wqtigii nebiga صلى الله عليه وسلم waxaan ahaa wiil dhalinyaraa baan ahaa fakuntu axfadu canhu waa ka xifdi jiray axaadiistiisa iyo wuxuu aqriyay qur'aanka iyo famaa yamnacunii min alqowl inaan hadhadlo aan cilmi sheeg sheego iima diidaya hadda ilaa ana hunaa rijaalan hum asanu minii ilaa inay halkan kada joogaan sanadkan kada aan ku noolahay joogaan tagiga dacwaaweyn mooyaan raggaasaan ku xurmaynaya marka cilmiga sheegidiisa iyo aqrintiisa ayuu wuxuu leeyahay rag igaga iga da'weyn baa joogo oo cilmi waan aqaanaayo waqtiga nebiga sal ly slam nin dhalinyaro waxgarad oo xifdiyaya baan ahaaye raggaasaan ku xurmaynaya cilmiga marka fatwadiisa iyo tadriiskiisa iyobuu ku xurmaynaya oo u daynaya raggaas iyagaa muttafaq calayh وعن أنس رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم ma أكرمa شhاaب شhayخا بسنihi ma maamuuso nin dhalinyarihii oday ma maamuuso oo da-iisa daraaddeed uma maamuuso ilaa qayaba allahu lahu alla wuxuu u qoondeeyaa oo yani u diyaariyaa man yukrimuhu qof maamuusa cinda sini kolku da-iso kolkusan qof maamuusa alla u diyaariyaa rawahu tirmidi waqaala xadiidun gariib xadiidka gariibka waxaa la yidhaahaa fardina waa la yidhaahaaye midka uu qof keliyihi wariye baa la yidhaahaa xadiidka noocaas oo kaliihina ee qof keliyahuuna uu la infiraadayna غaaliban waa ضaciif marka xadiidkan una noocaasu ka mid yahayo waa ضaciifo kolku alimaamu التirmidi radي allahu canhu uu leeyahay xadiidkan kada waa غariib wuxuu ka wadaa xadiidku waa ضaciif oo الsheikh الألbani ضacafahu fi ضaciif الجamiع الصغير وفي silsilaة الأxaadiiث الضaciifة wa fي غayriha wuxuu ku daciifayna marka waxaa weeyaan sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaaho يزيد بن bayaan alcuqayli wahuwa ضaciif ضaciif weyan qofka isaga ka wariyeyna waxa weeyaan waa aburijaal nin la yidhaha aburijaal الأnصاrي weeyaan oo aburaxaal aburijaal ضaciif wiilkiisa ضaciif aburaxaal aburaxaal الأnصاrي yaa ku jira isaguna ضaciif weeyaan laba nin oo ضaciifa marka xadiidka ku jirta xadiidku waa ضaciif baabu ziyaarati أhli الkhayr وamujaalasatihim وصحbatihim وmaxabatihim وطalabi ziyaaratihim والducaaءi minhm وزiyaaraة الmawaadiع الfaadilة ziyaarada la ziyaarto la booqdo dadka ahlu khayrka ah culamada iyo dadka muxuu ahay zaahidiinta iyo wariciinta iyo ahlu taqwaha iyo mujaahidiinta iyo dadka ahlu khayrka ah oo la ziyaarto iyo in lala saaxiibo lala jiro in lala fadhiisto oo majaalistooda la laazimo in la jeclaado in laga dalbado inay soo ziyaartaan soo ziyaaro nooimo oo la yidhaaho iyo in laga ducayso ii ducee la yidhaaho iyo meelaha khayrka leh ee fadliga leh ee cibaadadoodu ay meelaha kale ka duwan tahay oo la ziyaarto meelaha markaa sharciga ay ku sugan tahay inay cibaadadoodu dheeraan meelaha kale ay ka leedahay sida saddexda masjidi oo kale iyo masjidu quba iyo meelahaas oo kale meelahaas in la ziyaar in la tago oo lagu soo cibaadaysto qaala allahu tacaala waid qaala muusa lifataahu laa abraxu xataa abluga majmaca albaxrayni aw amdiya xuquba markuu muuse ku yidhi fatihiisi yani khaadimkiisi yuushac ibnu nuun ahaa laa abraxu kama zuulayo yani inaan socdo baanan ka zuulaynin xataa abluqa ilaa aan ka gaaro majmac albaxrayni labada badood meesha iskaga yimaadaan meeshay labada badood iskaga daraan wadayga ilaa aan ka tago labadaa badoodee la sheegayo kuwa ay yihiin sida xaqiiqadaa la garan maayo laakiin waxaa loo malaynaya inay yihiin labada gacan ee khaliij ulcaqaba iyo khaliiju suways la yidhaaho meesha ay badda cas ee muxuu ahaayey kolkay kusoo darayaan ay isaga yimaadaan inay halkaas tahaa loo malaynaya leannu riwaayaadka xadiidka qaarkiisba waxay dahaysa doonidii ay fuuleen ee meesha ay ka fuuleen inay ahayd mid soo gudubta oo galabtiina xaggan u soo gudubtaa aroortiina xaggan u soo gudubta bay ahaan jirtay marka bad yar bay ahayd dan kalena waa suurowdaa in ay labadaa badood laba wedi ay ahaayeen لأnno xadiidka xadiidka ubay bn kacb radي allahu canhu waa ka sheegaya in shimbiryada cusfuurihii doonida qarkeeda intuu ku joogsaday badda uu ka baday biyo ka ka baday marka badda biyaheeda la cabi karaana marka waa badda macaani wabiyaalka weeyaan marka meesha dilta la yidhaahe labada niilku uu ku kala baxo halkaa inay yihiin ow iyadana waa iska suurooba xataa eh, adluqa ilaa aan ka gaaro majmac albaxrayni labadood badood meesha iskaga yimaadaan iskaga soo daraan aw amdiya ama aan socdo xuquban waqti dheer zaman dheer ilaa qowlihi tacaala marka muusa calayhi salaatu wasalaam sababku wuxaa sida xadiidka uu ubay ibnu kacb uu sheegayo muusa maalin khudbeeyo banu israa'iil u khudbeeyo khudbe aad iyo aad u cajo badan oo baliiqa ayuu ku hadlay markaasay dadkii jeclaysano markaase waxaa la weydiiyey muusow wax ka cilmi badan ma taqaanaa inuu adduunka joogo markaasuu yidhi maya markaas ayaa alla ku canaantay oo kolkuu cilmiga isaga usoo celin waayo allahu aclam uu dhihi waayey oo markaasaa muxuu ahayey uu yidhi addoonka iyaga khadir ah yaa kaa cilmi badan markaasuu yidhi xagguu joogaa markaasaa la yidhi labada badood meesha isaga yimaadaan yaa jooga eesaan seed u heli karaa buu yidhi markaasaa la yidhi male qaado oo dimbiil ku qaado oo meesha aad ku weydo halkaasuu jooga marka qisadoodii waata qisada alshe markuu maqlay adduunka hal nin oo ka cilmi badani inuu joogo buu ninkii u xereeyey si cilmiga uga soo barto ilىa qowlihi tacaala waqaala lahu muusa qaala lahu muusa muusa ku yidhi hadir hal attabicuka maku raaca calaa an tucallimanii inaad iga barto mima culimta wixii lagu baray rushdan waxaan ku hanuuno oan ku camal falo khayrka ku barto wa qaala tacaala واصbr نفسka mع الذيna يdعوuna رbهم بالغdاaة والعشhيi yuriiduuna وجهa waa addii aan soo maray وعن أنس رضي الله عنه qال qال أbو بكر رضي الله عنه لcمر رضي الله عنهما أbو بكر baa cمر ku yidhi رضي الله عنهما بعda وفاaةi رasuuل اللhi صلى الله عليه وaليه وسلم انطلق بنا ina bxi إلىa أmi أymن أmi أymن xaggeeda inoo bxi رضي الله عنه أم أymن aan aadno نزuرha aan زiyaarano kama kaana rasuul lahi sala allahu alayh waali wasalam yazuuraha sida rasuulka alle u ziyaaran jiray marka rasuulka sal la alay slm hooyo oo kale ayuu u dhaqaalin jiray waa xaadinadiisii soo korisay marka kolkuu dhintay nebigu sal ly slam bay sidii iyaguna ziyaaradeedii ay u joogteeyeen falama intahaya ilayha markay u yimaadeen ee bakad oyday faqaala laha waxay ku yidhaaheen maa yubkiiki maxaa kaa ohinaya amaa taclamiina miyaadan ogayn ana maa cinda allahi khayru lirasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam waxaa la agtiisa khayr iyo nicmaa rasuulka alleh inaan wax dhibaatihii gaarin oo adduunyada u ka raysay oo janno iyo khayr uga fiican u aaday soo ma ogid maxaad u ooyeysaa faqaalat markaasi waxay tidhi inii laa abki anigu lama ooyayo annii laa aclamu inaanan ogeyn daraaddeed lama ooyayo ana maa cinda allahi tacaala khayru lirasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam waxaa la agtiisa khayr iyo nicmiyo jannihi inay rasuulka alle u fiican tahay inaanan ogeyn lama ooyayo walaakinii abkii waxaasan la ooyayaa ana alwaxya qad inqaطaca min aلsamaa waxyigii noo imaan jiray samada nooga soo degi jiray cusbaayu inuu naga go-ay taasaan la ooyayaa fahayajadhumaa waxay ku dhaqaajisay ku kacaysay cala albukaa koohin fajacalaa yabkiyaani macahaa waxay bilaabeen inay la ooyaan rawaahu muslim marka waxay xusuusisay meel aanay iyagu milicsaninba iyadu milicsatay markaasay kolkay u sheegtay ayay iyaguna la ooyeen marka ulajeedadu waa kaas waa ay ziyaara way ziyaarteen marka dadka ahlu khayrka ee la ziyaaranayo inay laba kala nooc yihiin oo ka suurowdo rag iyo haween maxaa nin saalix ah ay haween salaam ugu tagaan islaam saalixad ah oo ahlu khayr ah ay rag salaam ugu tagaan dadkaasu inay dadka wax ziyaaranaya inay dad madaxa ay kolkaa yihiin oo dad racyadoodii kamida ay salaaxooda daraaddi usoo salaamayaan rawaahu muslim وعn abi هurayرaةa رadي الله عanه عن النبي صلى اه علي sلم أن رaجuلا zaara أخا lahu fي qaريaة أخرى nin ummadihii hore ah baa walaalkiisa yani oo diinta walaal ah oo qaryo kala degan ayuu ziyaare ugu tegey faأrsd الlahu lahu taعaalى faأrsd الlahu taعaalى alla wuxuu usii dhigay calىa madrajatihi طariiqiisii malakan malag midkuu soo marayey uu marag alla usii dhigay nin iska dhigay falama ataa calayhi marka uu soo maray buu qaala wuxuu yidhi ayna turiid xageed rabtaa qaala uriidu aqallii fii hadihi alqarya waxaan rabaa walaalkay oho qaryadan degan qaala markaasuu yidhi hal laka calayhi min nicmatin tarubuhaa tarubuhaa yani aada o dhaqaalinayso ma jirtaa waxa aad u tartay oo hadda ka hor aada u tartay oo inuuna ilaawin aada rabto oo iyada daraaddeed aad salaanta ugu badinayso oo ha xusuusnaado had iyo goor oo lib kugu haya aad leedahay markaas ma jirtaa qaala laa maya hayra anii axbabtuhu fi اllahi tacaala dar alla un baanu jeclaa qaala markaasu wuxuu yihi malagiina fainii rasuulu اllahi ilayka waxaan ahay rasuul alla kuu soo diray oo biana allaha qad axabaka kamaa axbabtahu fiihi yani fi llah inuu alla kuu jeclaatay isaga aduguba dartiisa aad ugu jeclaatay ninkaa inuu ku jeclaatay inuu kuu sheego yo alla igu soo qaadiray rawahu muslim mar labaad buu soo celin doonaa raqم ثلثumiya tisca و sabciin buu kusoo noqon doonaa mar aan fogeyn qowluhu arsadahu likada yuqaalu arsadahu likada idaa wakalahu bxifdihi hadduu shayga ilaalintiisa aada ugu tala gasho irsaadkaasa lagu magacaabo wاlmadrajaة bfatxi اlmim mxuu aha wra aطariiq jidka weeyaan madraj bay hadda ku magacaaba aan ta'a lahayn oo gaar ahaan waxaan jidadkan dayauraduhu ay ka duuleena ranweyga iyo afka qalaad ku yidhaahaan kaasay madraj daa'ira ay yidhaahaan wa macnaa tarubuhaa taquumu bihaa wa tascىa fii salaaxihaa mid aad ilaalinayso oo hagaajinteeda iyo wanaajinteeda aad u shaqaynayso ma jirta buka wadama marka wax sabab oo kale oo ninkan u ziyaaranaysa u ziyaaranaya inaanu jirin markuu ogaaday kolkaas uu bishaareeyey وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم من caada مريضا qofkii booqda qof jiran أو زاara أخا lahu في الlah ama ziyaarta walaalkiisa dar alle u ziyaarta naadaahu munaadin qof dhawaaqaya malag ama khalqi kale wuxuu yahay baa u dhawaaqaya oo dhahaya bian طibta وطaaba mamshaak waad wanaagsan tahay oo socodkaaguna waa wanaagsan yahay watabawa'ta waxaad ka degtay min aljanna manzilan boos baad jannada ka qabsatay jannada boos baad ka qabsatay buu ku dhahaya rawaahu التirmidي وqاla xadيiث xasn وفي bعض النسخ غريب xadيiث xasn غريب sidaas yii xadiidkuusa marka waa xasan oo sheekh الألباني xafidahullah isna waa xasan buu ka dhigay في صحيح الجامع الصغير iyo sunan التirmidي iyo وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح jliiska صاalح jliiska waa ka mid waxaa la yidhaahaa qofka qofka la fadhiya mujaaliska waa faciil bmacnaa mufaacil qofka qofka la fadhiya saaxiibkaa la sheekaysanaya iyo wajaliisi suu jaliiska xuni waxay kala mid yihiin ka xaamililmiski sidii qof miski sida waa kii hore wanaafikh alkeer iyo qof buufimo afuufaya labadaasay la kala mid yihiin marka qof wanaagsan oo ahlukhayr qofka la fadhiyaayo qof miska haysta qof la fadhiyuu la mid yahay oo had iyo goor nafci kama waayayo qofka qof xun oo faasiqa ah la fadhiyaana wuxuu la mid ka dhigan yahay qof tumaal waabki fadhiya faxaamilu lmiski qofka miski la sidaayu ima an yuxdiyaka inuu wax kaa siiyo ku hadiyeeyo daladan ku siiyo ama uu ku mariyo waima an tabtaaca minhu inaad wax ka iibsato waima an tajida minhu riixan طayiba inaad caraf wanaagsan ka hesho oo alaabtiisaas uu iibinayo ee carabteeda iyo laydheeda un inay kusoo soo gasho wanaafiqu lkiir buufimaha ka afuufayaana ima an yaxriqa siyaabak inuu dharkaaga gubo oo dambaaburada uu duulinaya ku gubo wa ima an tajida minhu riixan muntina inaad mxu ahaye ur xun iyo dambas iyo waxyaalaha uu shiilayo iyo geeska iyo waxyaalahaas iyo ur iyo qiic iyo inuu kaaga soo baxo dhibaatan baad hadiyo goor ka waayanin متفق عليه ويحdيka يعطيك وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع naagta waxa loo guursada afar yani dadku naag kolkay guursanayaan afar arrimood midun bay ka fiiriyaan limaalihaa xoolaheeda walixasabihaa iyo dhalashadeeda walijamaaliha iyo quruxdeeda walidiiniha iyo diinteeda xigfadeeda iyo muslimnimadeeda iyo xijaabka ay qaadata iyo shuraada iyo adabteeda afartaa midun bay ka fiiriyaan dadku fadfar ku guulayso bidaati diini midda diinta leh tariibad yadaaka gacmahaaga caroobe eh carabda ku dhige taribad yadaaka yani arigaa ihi ari arrin koolkiisa er waxaan jira habaar ah oo iftaqarta macnuu ka dhigan yahay ciidda gacanta la galo waxaa qaadawa laakiin wuxuu isa noqday arrin oo laiskaga qofsado canaan noqda ama waxaaba weeyaan haddaad saa yeeli weydo faqir allaha kaa dhigo ama faqir baabad noqonaysaa muttafaqun calayh wa macnaahu ana annaasa yaqsiduuna fi alcaadati min almar'a min hadihi alkhisaal arbaca marka yani waxa weeyaan dadka buu ka warramayaayo dadku sida haalibka iyo caadada ah naag markay dooranayaan afartaa meelood mid un bay ku doortaan faxris anta adigu ku dadaal qofki muslimkii calىa ذات الdiin inaad hesho wafar biha ku guulayso waxris calىa صحbatihaa inaad kula jirto oodan weligaa furin ku dadaal وعن بن عabاس رضي الله عنهma qال qال النبي صلى الله عليه وسلم لجibrيل nebiga wuxuu ku yidhi jibriil ku yidhi kanu marka waa ziyaaradii laga dalbanaya nusoo ziyaaro la dhihi jiray maa yamnacuka an tazuuranaa akara mima tazuuruna maxaa kuu diidaya inaad noo timaado intaad noo imaanayso in ka badan imaatinkaaga jecelaha inaad aada noogu timaado fanazlad markaasay soo degtay wma natanazlu ila bamri rabbik lahu ma bayna aydina wma khalfana wma bayna dalik wma kana rabuka nasiya wma natanazlu kuma soo degno ilaa biamri rabbika rabbiga amarkiisa mooyaane lahu rabbi wuxuu leeyahay maa bayna aydiina waxa naga horeeya wamaa khalfana iyo waxa naga dambeeya wamaa bayna dalika inta wax udhexeeya wamaa kaana rabuka nasiya rabbigana kuwa xilowsan ma aha marka anagu iskama nimaadno khiyaar malihine makhluuqaad waxaana alla amarkiisa ku socdo weeyaan waxa rawaahu albukhaariy وعن أbي سعيid الخdري رضي الله عنه عن النبي صل ل سلم qاaل laa tusaaxib ilaa mu'mina walaa yaakul طacaamaka ilaa taqiy hala rafiiqin qof mu'mina mooyaane cuntadaadana yaanu cunin qof taqiyo alla ka baqaa mooyaane rawa abu daawuud o tirmidiyu laa ba'sa bihi laa ba'sa bihi marka kole hadduu leeyahay macnahu waxaa weeyaan waa tawfiiq fiihi shay-un min min allin uu ku jiro marka xadiidku xasan weeyaan xasan weeyaano sheekh albani xadidka xasan buu ka dhigay xadiidka waxaa kaloo wariyeyna axmed iyo ibn xibaan iyo xaakim ayaa wariyey oo wuxuu xasan kaga dhigay sheekh albani صaxiix الjaamiع الصغيr wa mishkaat الmasaabiix wa can abi hurayrata radي allahu canhu ana الnabiya sal sl qaala lirajulin wuxuu yihi alrajulu calىa diini khaliilihi qofku wiileygiisa diintiisu ku jira falyandur axadukum midkiin waliba ha ka fiirsado man yukhaalidu qofku la rafiiqayo la saaxiibayo qof waliba diin diinta iyo caadada iyo dhaqankii siduu saaxiibkiisu yahan buu noqonayaa qof walba marka ka fakir ma qof xun baad la rafiiqaysa qofkaad artaba iska raadi rawaahu abu daawuuda watirmidiyu biisnaadin صaxiix waqaala tirmidiyu xadiidun xasan wa huwa qaal waa sidaa uu yidhi sheekh اlalbani saxiixjaamic sagiir buu ku saxiix ee ku xasan kaga dhigay وعن أbي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صل ل qاaل المرء mعa maن أحبa qofku qofku jecel yahay ayuu la jirayaa متفق عalayhi isagoo xadiiث dheer ah xadiidkii صفوان بن casاal ee dheeraa iyo qطcadantada iyadoo ka midana way noo soo horumartay rqم تiسcaةa caشhر xadiidkan kusoo mar xagga hore ah xadiidkuna waxa weeyaan wuxuu mar labaad ku imaan doonaa saddex boqol iyo toddobaatan lambarka ah وفي رواية qاaل قيila للنبي صل ل sلم nebiga waxaa lagu yidhi الرaجuل يحب الqومa وlama يلحq bهm ninka oo jecel niman jecel aan soona gaarin qaala markaasu wuxuu yidhi almرء mعa maن أحبa intana intanuna xadiidkaasay ka mid ah xadiidkii صفوان بن casاal رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه أن أعراaبيا qاla لرasuuل اللh صلى الله عليه وسلم متى الساaعة nin reer baadiya ku yidhi nabig sal sl waa goorma qiyaamuhu qaala rasuul lah sal sl markaasu rasuulka alla yidhi maa acdadta laha maxaad u diyaarisay waa dhacaysaaye waa lagama maarmaanay maxaad u diyaarisay qaala markaasuu yidhi xub allahi wa rasuulihi alliya rasuulkiisa jacaylkooda un baan u diyaarsaday taasoo mar ugu talagalay qaala markaasuu nabiguna yidhi sal alay slam anta maca man axbabta adigu dadka aada jeceshahay kuwa aada jeceshahay baad la jiraysaa marka rasuulka all haddaad jeceshahay rasuulka allaad la jirtaa متفق عalayhi wa hada lفظ mسلم وفي riwaayaة lahma yعnي الbخaarي وmسلم ma أعdدtu laha min kaثيiri صوم وalaa صلاaة walaa صدقة anu ma aanan ugu talagelin oo ma aanan u diyaarsanin wax badan oo sooma iyo ku salaad iyo صدقة iyo midna walakinii أحب الlah وrasuل aliy rasuulkiisaan jeclahay anas baa marka wuxuu dhihi jiray radي الlahu canهu markuu xadiidkan kada wariyo wuxuu dhihi jiray sidaan ugu faraxnay xadiidkaas sidaan ugu faraxnay ma uu jiro lianno annaguna waan jecelahay aliya rasuulkiisa waan jecelahay markaasu weliba wuxuu kusii dari jiray faana uxibu llaha uxibu rasuula اllahi wa abaa bakrin wacumara radia allahu canhuma lacallii inaan darajadooda xel igu gaarsiiyo walow aanan camalkooda oo kale aanan lahayn wacan ibni mascuudin radia allahu canhuma markaas qofkii jeclaada khalqiga alle wanaagsan ee rasuulka sal ly slam iyo ambiyadii all alayhim الsalaatu wasalaam dhammaantood iyo saxaabadii iyo kadib mujaahidiinta iyo a'imadii iyo raggii qofkii jeclaada macoodu noqonaya qofka jecel faasiqiinta muxuu ahayey